garas ogaa kara todoba jir waaye marka la hiraabe cunugaa todobaba asgaaro oo u go'do oo todoba asgaaro ay u go'do be bacda tamamis lisabcin macnaheeda laamta bacda sabcin bacda sabcin iskale yu'maru waa la faraa bisabcin bacda bacda sabcin todoba bacdigeedaa la faraa wakaas hmm, faraa suuban haastiis cadeeyey sala allahu wasalaamu alayhi salawaatu llahi wasalaamu alayhi suuban ahaan sala allahu alayhi wasalama siisna soo cadeeyey waa xadiis noo sheegay muruuhuna lisabcin wadribuuhuna cashrayn midhayno muruuhuna ilmaha muruuhum fara muruuhum fara ilmaha bisabcin todoba ku fara bacda todoba waay wadribuuhum kutuma utuma licashrin bacda cashrayn man xadiidkaas waay nabigaan oo cadeeyey marka haddii intaan waxaa ahay waalidkiisii iyo weliga caamka ahaay oo tali ahaay hadi oo waalid as jirin weligaa amraa weliyo caamka weliyo amarka amraa markaas <clears throat> amraa waa fara tamanka bacdigeedina licashirin bacda cashirinna waa loo tumaa markaas waxaa loo dilaa hadawaatee tumid iyo waxay dhamaahaya markay tama ishan gaaro see leela waay oosa dugheeni haddii dugheeni waa la dilaa waa la imaa doonaa taarku salaad meeno dil aas leeyaha wakaas waa la dilaa asman hadii fasdi uu istigaayo isku dhaafaya salaad ugu tegaayo oo haddii liraa duka liraa cinaad asuubihaayo waa loo dilaa kama isha haddiis gaaro waa loo dilaa haddii magaciisii magaciisi <clears throat> oo yani usiga asdhaafo aye kudarina walaadii xeedin wakti bal lamaas <laughs> walaadii xeedin iska jooga waxaawaaye intaan kulliba waa barakaysan yihiin waxaawaaye miaalkay ku baxaayaan lcashrin bacda cashrin bada bada tama iyo an masale ila waay waa dhaafi tama iyo shanaas gaari galka ee tama iyo shanka bacdi amar ma jira dilla waay diid dulkoof ma diidi waa la dilaa waay xaakimkay utaalaa markaas xaakimka waa noo imaa doontaa inta afka ku adkaysa insha allah subxaana watacaala anhu ardahu وتؤمر بها لسبع يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر ولا ذي حيض ولا غضاء وحسر إمام نووي رحمه الله عليه ولا ذي حيض حيض ولا غضاء غضو على ذي حيض تي حيض كأصاحب هاد معنا على شخص شخص كركيسي معانا حيض في قدر هذا مجد ذات حيض walaa diexeedin walaa khaba'a qaba ma ahaanin calaa shaksin shaksi korkiisa qaba ma ahaanin shaksigaasoo diixeedin xeed u saaxib ahaaday hadis daahirka asnaqdo ayna qabto naagtii yani korkeedii qaba ma ahaanin baabulxeed aluu soo mari mukarara waaye marka mukarara waaye mukarar badan aa ku jiraa wanafasaa halnafasaa naagtii oo dhiig dhalmada oo lahaydn iidana korkeedii qada ma ahaanin kal xaaidi ay lamid tahay aw di junuunin walaa qadaa qabo ma ahaanin calaa di junuunin kii shaksigii junuun u saaxib ahay osna korkiisii qada ma ahaanin oo idaa afaaqa saas le haddou soo miiraawo oo macnaa asoo miirsado siyoowaado asbogsado kii waalnaay korkiisii jinna ma aha yacni qada ma ahaanin aw igmaain walaa di igmaacin mirda oo la-aan walaa qadaa qado calaa di igmaacin kii mirda oo la saaxib ahaa nin inaag wax iska ahaado saa shaksigii oo mirda oo oo saaxib ahaa oo miirka beelaayey usna korkiisa qada ma ahan idaa afaaqa haddoo miirsado macnaa haddoo faasto iqmiyi haddoo kasoo faasto soo miirsado safraankii oo mutacadiga ahayne saas le waay hoos bilaa tacadi ahayne inta waay kulligoodi bilaa tacadin le waay diici inta waay inta kahawa dii junuunin bilaa tacadin dii igmaain bilaa tacadin dii sukrin bilaa tacadin oo ku jira sukrii kara bilaa tacadin xadiidkii suubanha ah, asiri aw daliil ah alayhi الsalaatu wasalaam rufica alqalamu qalimka waa la kor yeelay can halaatin saddex laga kor yeelay can isabiyi cunuga korkiisii qalamkii oo oo salaada wujuubihiisi waa laga kor oo oo takliifka wujuubihay waa laga kor yeelay xataa yabluga وعan الناa'mi ki hordaayine waa laga koryeelay xataa isteekida intiis kasoo kaco وعan الmajnuni ki waalnayne qalinka waa laga koryeelay waa ka xisaab looma dhigaayo ciqaab looma dhigaayo xataa yabra inta iska reesto kiwaalna inta iska reesto xadiidkani ibn xabbaan xaakim naska waxaa majnuunka a ku soo aroori calaa kuli xaal waxaa looga qiyaasistay inta caqligooda zuuli dhan sabab oo low cudru daraadiisa oo isku suula dhammaantoodii oo looga qiyaastay zamankaas ika yani oo iqmaahay ama junuunka haay ama sukriga haay yaraaya waktigaas ama dheeraaya gaabnaaya ama dheeraaya farqi male بkلaaف di skri tan alayshaa inta yani sheeka waxaa suleeyaha fii sukriga uu saaxibahay khilaafsan khilaafsan awljunu waxaa loo wadaa sukriga mutacadigaa loo wadaa kii n usiga qasdi uqaatay khamrada oon luu sirin oo ku sxraamay ama guri kala n ascun oo luu sxraamay isna makaseynin kuwaas yani korkoodii qada ma aha amaa haddii usiga yani qasdi usoo qaatay amr amaad naftiisa isku tacdiiye haddii yani soo miirsado halihii waa kuwaajibaa waxay ka tagay oo salawaad ah damankii oo tacdigaas joogi dhan oo khamradaas islami qasdi u yeelay oo tacdiya susuubiyey waa laga jiniya taas oo kale waayo hadii use iswaali daawal waalahaaya cuni balanbaalas cuni camal taas cuni yani yani geeda kale la cunaayo waalahayaa jiraa kashin kashin kale jiraa hashiishkaa camal qasdi u qaatay osna sidii la waayo isku waashay osna waktigaasay intii intaas waalnaay salaadii ka tagtay waa laga rabaa inta waa kilo ikraahi kilo ikraahi qada korkiisa ma ahaanin khamro ama oga inay ahayd walmutriqi ayn macduur waay xashiishagaa hadda un sheega hayna waay wax la yaqaan waay cunkeed cumru waay fi wujuubi qadaa salawaat sidii le waay wakti daruurihi hadda sheeka waxaas bilaaway wakti daruurihi as cadeey haaya hadda في xeedin وsukrin وlaa dي xeedin وlaa غضاء عalى dي xeedin <coughs> waqti salaada waa soo sheegay kulli waa kasoo baxnay bacdi mithaal waa soo galnay walaa qadaa cala sabiy mala sheegay ma galni shabihi korkiisa qado korkiisa ma ahan walaa qadaa'a cala sabiyi aw bikhilaafi sukri walaa di xaydin walaa di xaydin waxaa lasoo yidhi daanta xeyd ma dhehin sheekh calaadaati xeyd maane macnaha waxaa wadaa shaksigii oo xeydka u saaxiba ahay hadda waxaa loo jeedaa xeedaa naag le waayo laa qadaa calaa dii junuunin ma aanin hataa walaa dii xeedin walaa daati xeedin ma aanin yani waxaa soo la jeedaa shaksigii shaksi oo dii xeed ah naag aa loo wadaa macnaha kan waaye alaadu nufasaa sidii waaye laa qadaa calaa dii junuunin waa iga maahin bikhilaafi suhri laakin sukrigii oo mutacadiga bihi ahaa haddii magaciisa asoo miirsado hafkaas alayhi lqadaa waa korkiisa ah ولو زالت هذه الأسباب الشيخ إمام نووي وحسن رحمه الله تعالى إله نحرسته رضي الله تعالى عنه ولو زالت هذه هذه الأسباب أسباب تأوتنا معناها أسباب تان وصلاة وجوب تيدي oo salaada wujuubihayso wujuubkeeda reebeyso inaad salaada ay waajibka reebeyso oo waktigana iska baaqi ahaaday takbiira allahu akbar qadarkeedii salaada qadarkii luu geli lahay allahu akbarti salaada luu galaay qadarkeedii haddii waktigaa aska hero aska heray hmm. salaadaas waa waajibtaa maadaama cudurkii azuulay <clears throat> cudurka azuulay macnaha waktiga waxaa iska gaartii asbaabtaas jinigii waa waalnaay qadar salaad duhurkii oo waxa ka dhiman inta allahu akbar la ka dhiman yahay ay ka dhiman tahay asiyoowaadi naagtii qadar allahu akbar la laga hiraa oo xiib xeedka qabtii qadar allahu akbar laga hiraa a waktiga usoo ka dhiman yahay a xeedkii ka go-oy ka go-oy a xeedkii ka go-oy waabeyse qaada karti halahaas allahu akbar laga hiraaca qadarka waktigeena ka dhiman yahay wakaas cudurkiine yani waxaa iska zuuli waktiga halahaas ka dhiman iska zuuli ay kabiisa qaadato allahu akbar inka tiraa oo ka xirad salaada aa ka baaqi ahaado salaadaas cudurka baada zuuli salaadaas oo waktigaasi oo iyada oo waktigaa dhiigka ka go-oy waa kuwaajibaysaa waa kuwaajibaysaa amase ninkii oo junuulaha ahaaya salaado qadar allahu akbar la hiraa ay ka dhiman tahay yaa jinigii ka faastay hadiis weyse qaato oo magaciisii qadar allahu akbar la hiraana yani iska gaari karo waa dukaa salaadii waa kuwaajibtaysaa maxaa cudurkii oo salaada kaday waayey waa kasii kii miir la-aay asoo miirsadi saas le waay magacii oo bilaa bilaa tacadin ahaaya oo magaciisii a ah usa soo miirsadi xusna sidii le waaye asbaabta waa lasoo sheegay asbaabtaasi calaa kuli xaal wakti duluula iyo waktulcudurkiina soo sheegnay mahle waaye kuwaas intaasay ku yihiin calaa kuli xaal waxa waaye inta salaada reebto sagaal waaye bawaanicu salaad sagaal waaye wujubu salaadka inta reebayso maanic wujubi salaad waxa ahay sagaal maxaa ahay ilma ilmanimada waalaanta bir aanta safraanka yani oo bilaa tacadin kufrinimadii asliga ahayd xeebkii nifaaskii cadamu bulugu dacwati alu dari dacwo ma gaarin qafka waxaa lamida ah, cadamu salaamat alxawaas ninka yani xawaaskiisii nabadgelo ma fiyuub u fiyuubo kaamil ma ahaa shantiisi xawaasood yani ina ma qabo dhega ma qabo salaamatulxawaaskaasaa laidhaha af ma qabo intaan dacwo soo asmaqlaayaba male yani islaamnimaa jirta iyo salaadaa waajib e maba maqlin weligii maxaa dhegaba ma qabo inda ma qabo ma arkaayo la tukahaayo aflaabana waaye saddexdii xawaasba ebr waay waasku arki lahay iyo meel duur banaan dhaweyn on dhaweyn jibaashaasay iskaga jireen salaad ba ma maqlin ba salaad awoodkooda ma maqlin dad oo salaad obligood aan maqlin dacwadiiba ma gaarin dacwadii rasuulka ilaahey salawaatu ullahi wasalaamu alayhi qur-aankii wujub salaada oo yani wujubi ma gaarin weligood qur'aan ma maqlin walaxa islaam la yihahna ma oga diin wax la yihah ba maqlin duurkaas iskaga nool baadiya weyn oo oo jaqdaas a iskaga jiraan oo dad aan soo gaa aan gaareynin meelaha camal waayo shwaaka asiba wاljunuun wاligmaa wاsukr mao iyo bilaa tacadin wاlkufr اlasliy wاlxeed wالnifaas inta iyo waa cadamu buluq dacwati wasalamat cadamu salaamat اlxawaasi marka shanta oo soo dari waxa soo dari karo ninka oo kusoo dari karo markii salaada ay gelin iyo salaada ay gashi waktiga soo dari karo waxa waaye shan walxaamid waaye aa kusoo dari karaa kuwaas gooni waaye junuunka iyo xeedka iyo nifaaska iyo igmaha iyo sukriga bilaa tacadi waa soo dari karaa waa kaas macnaha khafkii halahaas haddii ay ka zuulaan shaksigii mawaanicda sagaalka mid kamid ah haddii oo maanic iska zuulo oo waktigana wakti oo takbiirat lixraam e, gaari karo aska heri salaadaas waajib waa inaqatay hadis duka waayi hadis duka waayi korkiisi qaba ahaadaa waa kaas inta waay <coughs> salaadaas waajib ay naqahey ti suuriyey waaye iyo ti ka horaysa haddii tool isla jamcahay ay yihiin maxaa yel kuwa jamca lahaayeen jamcu taakhiir iyo jamcu taqdiim waxay ahaayeen rubaaciyada ay ahaayeen maqribkii iyo cishaha camal maqribkii iyo cishihii duhur iyo casir intaasu ahay maa taasa waa wujuubaysaa waa soo sheegnay iyo ti ka horaysa hadii isku jamci haayay maa la leeyahay waa idraag iyo daruuri waktigaa leeyahay macnaha waxaa waasica ah, mawaanicdii ay ka dhamaatay oo sagaalka kamid ahaayeen yani zaman oo waasic naqon karaan salaamada raka lamada raka lama rakac in la dugto hadii nin jamci haay as ahaay yani lama rakac waasiq nadhayn may hawaay hmm. dhowrigiina waa la imaan karaa saddexdaa wakti dhowrkoodna waa la imaan karaa misaalka waxa waaye xeedkii naagtii ah, naag xeed qabtaay ahayd masalanba iyadoo dhiigii habti a magaciisii <clears throat> a xeedkii ka dhammaaday waktigana wa dhiigii habti go-ay waktiga casirkana waxaa ka heli takbiirat lixraam wax u waasicna karo keliya hala allahu akbar ka jiraa a waktiga ka heli markaas markaas haddii halaas heli had weysa qaato halahaas haddii soo weysa qaato oo allahu akbar iraa karo halaas heli casr waa wujubi duhrna waa wujubay duhur iyo casrib waa waajibeen maxaa yeelay takiir haddii soo niyeystay oo safaras ahay ama madaras ku jiray waa isla kulmi haaye duhr iyo casr lamadi isla kulmi haaye waaye maqribka waa kaas saabat lwakti waaye ciida waktigeeda waa gali haddii ciidaba waanacay ka khaali ahaaday yani zaman oo furuushii saddexda ahayd iyo dhuhurkoodii lasla qabo askimid waayo khaali ahad maanica maalan naagtii kusoo dariyey maanic kale iyadoo dhiig qabtii oo dhiigka go-ayaa wax kalea ku himid iyadoo weli aan dukanin oo ways qaadanin amase ways aa weli aan dukaninoo hadda takbiir ay ka dhiman yihiina ay waadato junuun aa ku himid waa kaas zaman oo maqrib ay ka dukato keliya yani aa uheli faqad iyo weysadii maqribka iyo weysadeeda maqrib keliyaa kuwaajibaysaa saan zaman maqrib keliya ay kadukanto a uheray ay weysadeedii zaman hadday weys qaadato maqribka waa ka gaari kartaa waa kaas <clears throat> maqribka keliyaa kuwaajibaa haddii zamankaas oo uheri maqrib iyo magaciisi casis as uga as noqon karo waa kaas <clears throat> dhuhurkoodii maqribkii iyo casirkii waa waajiwaayaan duhur maku waajiwaayo maqribkii iyo casirkii waajiwaayaan maxaa yeelay maqribkii saabatulwakti ahe casirkii saabatulwaktigaas ahay maqribkana waa gashibe yani duhur ah, maqrib iyo casira ku waajiwaayo maxaa yeelay maqrib ma lagu jamci haayo duhur ma lagu jamciyo casirna ma lagu ma lagu jamci haayo intaa <clears throat> waay Right intaan sahla la mudaaye laakin waxaa lagu rabaa in yani la ogaado wa fii qawlin waxaa haddeen qabano waxaa la shardiyaa macnaa qadar rakaca le yushtaradu waxaa la shardiyaa ragcatan ragcaa la shardiyaa idraaku ragca ala shardiyaa maxaa ahay intaani yani wabaqi min alwaqti takbiiratan qadra takbiirati intaasa intana waxaa shardias leeyahay qool waxaas leeyahay yuftaradu ragcataan ala shardiyaa inaad qadar rakaca salaadaas haddaad isweyse qaato oos yani waktiga inaa iska dhimayn qadar rakac laga duka lahay waladharu qoolka oo daahir oo qawiga ah eh, qoolka oo daahir adharka eh manaa qawiga lawadaay wujubu duhri duhrkii waajibiisi waay hadda macnaha waxa waaye waktigii oo oo takbiirat lixraamka iska gaari macnaha waktiga maxaa u baaqi naqday wktu daruura la yidhaha waktu daruura waladharu maxaa waaye wujubu duhri duhurkii yani wujubidiisi waaye bidraaki takbiirati aakhir اcasri idraak aakhir takbiirat اlcasri casirka aakhirkiisii takbiiradeedii hadii la haleeli karo duhurka waa waajiba waktu daruura mehelaga dhahaay waay waladharu wujub lmagribi bidraaj takbiratin oo aakhir lcishaa ti lamaad walahar qoolka wuj oo muuqashada badan waxa waaye waaan soo waaan nii waxa waaye bidraaki bidraak takbirati aakhir alcasr wlmagribi magribkana saa waaye walahar isagana qoolka muushaqada badan walahharu wujub lmagrib magribki wujuubidiisa waaye bidraaki aakhir alcishaa cishaa aakhirkiisa gaaridiisi aa lagu heleelaa magribka waju waaya maqribkii waktigaadka uu joogaa maalanba naagtii xeelkeedii casirka aakirkiis aas go-oy miaalka kuadaahirkiisasgoairkana waxaa le ka dhiman qadar takbiira yaa ka dhiman allahu akbartii ay ku geli lahayd salaada hadda ay weysaysato iidii ay weysaysato ay watiga ciiga waa go-ay وkhawاasd mdhina barki khawاasdka bacdi haddii khawاasato ay weesasato waktira waxaa u heri karaa allah akbar qadar tira u heri karaa xeelkeedana waa go-ay markaasaas go-ay waxaa le u heri haddii khawaasato ay iska ay dhakato ay weesaysato maxaa ka heri qadar casrkana waxaa u dambe ka dambeeya ka heri allah akbar si ay ku galay salaada qadarkiisaa ka heri waxaa kuwaajibaa casrkaas <clears throat> waa dukaysaa duhurkii ka horeeyay casarkaasna waa kuwaajubaa maxaa yeelay laba <coughs> salaad oo isla jamci hay ay ahaayeen oo isla jamci hay ay ahaayeen haddii musaafir is ahaa lahaay ama madar cudurkiisii musa cudur macduur waay waxaa la yidhaha waqtulcudur waqtulcudur aa la yidhaha waana soo sheegay si ila loo la cadeeyo haya waqtulcudurkii ay ku jirtaa qafkaas musaafir ay ahayd kadhig anuu musaafir ay ahaa lahayd low taqdiir waay hadda musaafir ma aha low musaafray aaleed maxaa lala jamci lahaay casirka jamcu taakhiir hadisniyeysta duhraa lala jamci lahaay duhurka oo galay oo safarkiisna yani fuqadaha ka tegay asbaabtiis salaatu musaafir ayaa ku imaan doonta baabulceedan waa ku imaan waa lu soo mari casirkii ka horeeyey oo qadar takbiira oo casirkii oo qadar takbiira ay ku gaartay waxaa ku waajiba iyo korkeedii duhurkii ka horeeyey casirkaasi oo qadar takbiirha uu heray waa kuwaajib casirkana sidii waay lamadaba markaas waaa li waa kuwaajiwaayaan duurkii iyo casirkii baa isla waajiwaayaan casirkii waxay ka gaarati qadar allahu akbar waxeleysa <coughs> lama raka ay tukey ma intaan waay <coughs> lama raka ay tukey qasri ay suubeys salaadeeda qasri iyo jamcaas ahay oo taakhiir ah waa kaas intaas ahay haddii sidii hole waay masalan waxa waaye haddana cishii maxaa la yidhi maxaa sidhi sheekh imaam nawawi radia allahu tacaala canhu ardaahu walow yani wlmagribi ma aho waladharu qolka muuqasho badan wujub wujub lmagribi wujub duhri biidraaj takbiirata aakhir casri mani soo celiha bas inta la joogisa waxa waaye hadda wujub lmagribi maxaan nidhi masalan waxa waaye wujub lmagribi wujub lcasri waay wujub duhri duhurka waajibidiisi waaye وuجuب الظهr بdrاج تkبيرaة آkر الcصr واlأظhر وuجuبka muqsha badan وuجuب المغرب mغربki haleeldiis وuجuبdii waaye بdrاaكi تkبيratin تkبيra haleelideedii algaara oo kاnatin ahaatay آkر العشhاء تkبيradaas oo kاnatin ahaatay آkر العشhاء عشhاء آkrkiisi maxaan ihi مثaalka maxaa waaye naagtiya dhiigee آkر الcصriga o akirka آkirkiisi waxba u dhineen oo dhamaado mgribka waa heraska dhiman yahay waktigana waxaa ka heray casirkana waxaa ka heray qadar allahu akbar tii salaada ay kugali lahayd aa ka heray low ay soo dhakato naagtii dhiigay ka dhakato ay soo weysaysato salaad casri waxaa la ka gaari kartaa qadar allahu akbar leedaale ka dhiman marka idane mujam mujamic ay ahayd oo kulmaheysu ay ahayd musaafir maalan ay ahayd amase waxay ahayd magaciisii naag madar yani cudurkeedii madaraas ahay jaمcu تأkيiray niyasati asuni manaa intaas waay tafsirka mabaloo baane intaba kukasa badi halahaas camal qadarkii waay musaafir ay aheyd maeedadani lawla qadaro haddii musaafir ay ahaa lahayd ay noqo lahayd waan ah salaadas ma jamci laheeno oo jamci lahayd halahaas casir iyo duura isla jamci lahayd takiir ahaan marka qadarkaas waxa waaye idoo beledka joogtaa loo wadaa waktigaa ka heri waxa waaye casirka qadar allahu akbaraa ka heri waa kaas waxaa ku waajibaa doorkii casirkaas ka horeeyey inay dukanto waa ku waajibaa oo qadar takbiirha kasoo hertay iyo casirkiina waa dukaheysaa waa taas casirkiina waa dukahey doorkii waa dukahey casirna waa dukaheysaa markaas lamadaba waa ku waajibaayaan waa taas lamadaba waa ku waajibaayaan ti cishana taa waaya waladaru qorka yani muuqisada badan wujuub lmagribi bidaaki takbiratin takbiir haleedeedii ay ku waajubtaa wujuub takbiiradaasoo keenaysa ahaati aakhir alcishaai maalan banaagtii xeedkeedii waa go-ay cishaa waxaa kasoo heri aakhir wakti taman iyo saac iyo nis iyo washiia la jooga hadda tam iyo labaatan dhiman camal waaye yani halhaas iida xeed ay qabtay xeedka inti intaas dhiigiyaa wax ka go-oy haddaa ka go-oy dhiigaa wax ka go-oy yani aakhircishaa aad ka go'oy maqribba soo dokonina xeed ay qabtay aakhircishaaa yani dhiiggii aad ka go'oy markaas dhiiggii aad ka go'oy wakti wax ka heli male waxaa ka heli qadar hadday soo hawaysato oy waysa qaadato waxaa u heray ah, wakti kasoo her kasoo heray cishaa qadar allahu akbar lehraa alay salaada ku gelileed marka waxaa leeyihi waxaa ku waajibaa cishahaasi waa ku waajibaa maqribkii ka horeeyne waa ku waajibaa lamadaba waa waajiwaayaan lamadabe waa ku waajiwaayaan lamadaba waa ku waajiwaayaan maa alcishaai magrib maa alcishaa duhr maa casr maa duhr inta le maxaa yeelay lamada wakti ah hal ah waa midooben lamada wakti ah mid ah wati waktigeeda duhri walcasri waaxid waay hal waay maqrib cishana hal waay cudurka xaggiisa waa filcudri yani halayka yihiin markii musaafir la ahay halayka ahaayeen taa daraadeedii waa isla waaji waayaan wataas waktulcudur aa isla hilaahaa hadii musaafiraas ahaa lahay oo yani safar ku jiri lahay macduuraas ahay takiiraas inaysa karaa haddii duhurka galo haddii oo yani sabab jirto oo yani duhurka dugshiisa ka reebeyso yani tairasnaisahay casir iyo duhur markaas waa jamciahay haddana lamadaa waajibaayaan waa jamciha ma e lambadiiba waa isla waajibaayaan haddii saas fi daruurati may daruurada maahan daruura waay daruura markay tahayna owlaab waay wujuubka waxaa u shardiyaa shaksiga mawaanicdan inaad ka khaali ahaado qadar dahaara iyo lama ragcadood qadar ugudi karto waa kaas salaatmusaafir saaca walow balaga waxaa laleeyahay lamadaba waa waajibaana laleeyahay duhur iyo maqrib cisha waa isla waajibaayaan duhurkii oo casirka ka horeeyina waawaa ku waajibaa maxaa yeelay casir duhur iyo casir waktigooda halaas ahay fi lcudri halay ka ahaayeen maqrib iyo cishane cudurka yani halay ka ahaayeen marki musaafir ahaa inta lamadaa korkooda ku waajibaa inta waay hadda maxaan ku xignaa caadadii ka go'day intaasana hmm, afkii afkii waalnay hadda soo heli afkii waalnayaa masalan ba oo jiniga hawiyaa jinigii kafaastay jinigii askaraystay aakhir alcisha askaraystay amase aakhir alcasr cishii waxaa iska haleeli qadar takbiira sidii le waayo markaa sidii le waayo waxaa ku waajibaa haddii ninkii waalnaay oo jiniga qawi asagoo jiniga adka miirsado cishaha aakhirkiisii qadar takbiira ah, laga haleeli karo yani cisha waxaa iska gaari karaa allahu akbar qadar la yiraa cishaa ku waajiba maca almagribi